الرحمن الرحيم سورة المائدة xeeradii suuraddii lagu magacaabay madaniyatun madiinay ku soo degtay wa aayaatuhaa aayadaheeduna mi'atun wa cishruuna aayatan weeye boqol iyo labaatan aayadood weeye boqol labaatan iyo labo boqol labaatan iyo saddex waa la yidhaahdaa waxay noqonaysaa kun iyo siddeed boqol iyo afar kelimaa la yidhi suuraddan waxay noqonaysaa haa la yidhi toban iyo kow kun iyo toddoba boqol iyo soddon iyo saddex xaraf ayay noqonaysaa suuradda aynu meeshaan ka gelayno waxay noqonaysaa suuraddii oo shanaad oo qur-aanka ayaynu meeshaan ka gelaynaa waxaan weli ku dhex jirnaa suuradihii mudawalaadka ahaay ayaynu ku dhex jirnaa oo waxaynu soo marnay suuratu lbaqara suuratu aali cimraan suuratu nisaa hadda waxaynu joognaa suuratu lmaa'ida suuraddan tasmiyadatan loogu magacaabay suuratu lmaa'ida waxay ka mid tahay heeday min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illaahi tacaala fii kitaabihi waxaa lagu sheegi doonaa maa'idadii oo nebiyullaahi ciisa mucjisada loogaga dhigay ayaa suuraddan aakhirkeeda lagu sheegi doonaa marka iyadoo suuraddan axkaam fara badan ay shamli doonto mar hadday tahay suurad madaniya oo tashriicaad looga warramaayo haddana waxaa maaragtay tasmiyadeedii laga dhigay maa'idadaas ayaa lagu magacaabay maxaa yeele waxay eeday mucjise oo weyn oo nabiyullaahi ciisa la siiyey qownkiisa ay ku kufriyeen cadaabna ay ku mutaysteen hadda marka suuraddatan tan suuratulmaa'ida iyo suuraddii haddaynu ka soo baxnay oo suuratu nisaa gaar ahaan suuraddii haddaynu ka soo baxnay aakhirkeeda iyo suuraddan awalkeeda waxaa u dhexeeya baa layidhi munaasabaa u dhexaysa maxaa yeele alla wuxuu noo yaboohay bayaan ayaa ilaahay noo yaboohay inuu noo caddaynaayo sharaa'ica diinina uu noo caddaynaayo waxa ilaahay noogu yaboohay subxaanahu wa tacaalaane waxaa markaasi naloo kaga baqayaa baadi inaanu kudha ku dhacno kolka waxa weeye wacdigii sidaas ahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala suuraddan u noogu taam yeelayaa oo suuraddan baa lagu sheegayaa maxaa yeele suuraddatan oo la yidhaha suuratu lmaa'ida waxaa ku sugan baa la yidhi axkaam oo kayrkeeda aan ku jirin axkaam oo waxa weeye ayada mooyaane aan laga helaynin meelo kale ayaa jirta axkaamta ayada ku jirta meelo kale lagama hela ayaa layidhi waxa u dhahay mufasirka weyn oo la yidhaahdo baqawi tafsiirkiisa isagoo ka warinaya maysara in allaha tacaala anzala fi hadihi suura amaaniyata cashara xukman lam tunzal fii gayriha min suwar alqur'aan waxa uu dhaxay ilaahay subxaanahu wa tacaala suuraddan wuxuu ku dejiyey dhexdeeda siddeed iyo toban xugun oo suurad suuraddan ka duwan aan lagu soo dejin suuraddan kayrkeeda xugun aan lagu soo dejin axkaam aan lagu soo dejin oo siddeed iyo toban gaaraysa ayaa suuraddan lagu soo dejiyo dhah waxaana weeye siddeedda iyo tobankaasu munkhaniqo waa ku tegaynaa macnaheeda waxay tahay iyo mawquuda iyo mutaradiya iyo nadiixa iyo wamaa akala sabuucu ilaa maa dakaytum iyo wamaa dubiha cala nusubi iyo wa an tastaksimuu bilaslaami iyo wamaa callamtum min aljawaarixi mukallibiina iyo wadacaamu ladiina uutuu lkitaaba xilnu lakum iyo wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba iyo waxaa waaye duhurka dahaarada oo waxa weeye ayadana la caddeeyo ilaahay qowlkiisa oo ilaahay leeyahay ya ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati iyo wasaariqu wasaariqatu iyo walaa taqtulu sayda wa antum xurumun iyo maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin iyo shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum lmowtu waxa weeye sideed iyo toban weeye sideeddaas iyo tobankaas xugun suurad lagu sheegay oo qur aankaahu ma jirto marka suuraddan sidaas ayay maaragtay suurad aad iyo aad shanigeeda u wen yahay uu tahay waa suurad madaniya waxay soo degtay bacdalhijra layidhi inkastoo la sheegay bacdigeeda inuu maka uu ku soo degay waxaa makiyahaa la yidhaha yaa ayuha aladiina aamanuu laa tixulluu shacaa'ir allaahi laakiin saas markii la yidhaahdane oo bacdalculamaa ayaa dhaheene laftirkeeda waa madaniyaa leeyihin oo qoladaas waxay leeyihiin aayaddaas ayaa makiya waxay leeyihiin waxay soo degtay caamulfatxi laakiin qaacido waxaa jirta ah oo aynu soo marnay wixii rasuulku calayhi salaatusalaam markii uu hijrooday soo degay oo maka ka hijrooday arluma kabaha ku soo degaane madaniyaa la dhahaa qabla alhijra wixii soo degayna waxaa la yidhahdaa makiyaa la yidhahda marka taas laftirkeedu waxay ka mid tahay aayadaha oo madaniga ahay ka mid tahay marka hadda aayaddaasay saas yidhaahdaan culummada qaarkeed laakiin sida raajixa waxaa weeye qaacidadaasaa la raacayaahoo waxay noqonaysaa madaniyay noqonaysaa iyo ilaahay qowlkiisa yidhahdeen alyowma akmaltu lakum diinakum ayaduna saan ku tegi doono waxay ku soo degtay carafo xajatulwadaac ee nabiga calayhi salaatu salaam sanadkii tobanaad isagoo rasuulku alayhi salaatu salaam carafa uu taagan yahay ayaa nabigu akhriyaa la yidhi khudbadiisuu ku akhriyaa la yidhi kolkaasuu wuxuu dhahay yaa ayuha annaasu inna suurata almaa'idati dad yahabow lmaa'ida min aakhiri lqur'aani nusuulan qur-aanka nusuulkiisa kuwa ugu dambeeya ayay ka mid tahay fa axalluu xalaalahaa xalaasheeda xallisha wa xarrimuu xaraamahaa xaaraamteeda iska xarima marka hadda waxaa loo khasisane oo xalaasheeda ha la xashlasho uu nabigu u dhahay xaaraamteeda ha la xarimo suurad kasta waxaa weeye xalaasheeda iyo xaaraamteeda xalaasheeda waa la xalilinayaa wixii lagu xarimana waa la iska xarimayaa wey waxa weeye sha'niga suuradda tan ayaa aad i aad loogu qasdayaa oo loo weynaynayaa maxaa yeele axkaamta hadda aan sheegnay oo siddeed iyo tobanka ayaa suuraddan ku jirta oo suuradaha kale aan la gelin bismi illaahi araxmaan raxiim yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow awfuu oofiyow dha ilaahay bilcuquudi balanyaalka oofiya yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow awfuu oofiyow ilaahay bilcuquudi ballanyaalka oofiya suuraddan hadda alla subxaanau wa tacaala waxa uu ku bilaabayaa naado ou alla u naadiyo dadka mu'miniintaa oo u naadiyo oo alla uu naadiye subxaana wa tacaala sifada ay leeyihin oo sifatuliimaanka markii alla u naadiyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu amrayaa cuhuudda laysku adkeeyey inay oofiyaan waxa weeye alcuhuudu almu'akada allatii baynakum wa bayna allaahi waannaas cuquuddaanu waxaa weeye ballamada laysku adkeeyey oo annaga iyo alla noo dhexaysa iyo annaga iyo saa'irunaas dadka dhexdiisa wax u dhexeey weye alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala hadda marka yaa ayuha aladiina aamanuu waa alcibratu bicumuumi lafdi weeye khitaabku ahlu makaba ha ahlu madiinaba ha ahaado oo reer madiinaba ha la yidhaahdo sida bacdu alqawaacid ay qoraayaan laakiin hadda mu'miniin oo dhan ayaa naadadaanu ay ku dhacaysaa alla markaa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow awfuu oofiya ayuu dhah ilaahay bilcuquudi ballanyaalka oofiya maa caqadahu llaahu wacahidahu calaykum min atakaaliifi walaxkaami diiniyati ayay noqonaysaa waxa ilaahay subxaana wa tacaala idinkula ballamay oo ilaahay subxaana wa ballanka idinkula qabtay oo takaaliifa iyo axkaam oo diiniya oofiyow dhah ilaahay subxaana wa oo hadda waxaa weeye cuhuuddu waxay noqonaysaa takaaliifta ilaahay saaroo dhan waa cuhuud ilaahay marka hadda waxay yidhaahdeen culummadu umuuruddiin waa afaray yidhaahdeen asixatu fi lcaqdi wاsidqu fi lqasdi wاlwafaau biاlcahdi waاjtinaabu اlxaddi waxaa la yidhi umuuruddiin waa afartaasaa la yidhi asixatu fi lcaqdi wey wاsidqu fi lqasdi wاlwafaau biاlcahdi waاjtinaabu اlxaddi afartaas weeye ee waxa weeye caqad oo saxiixa iyo waxaa weeye qasad lagu run sheego iyo ballanka oo la oofiyo xuduudda ilaahayoo laga dheeraado waxaana laga qaadanayaa aayaddan ayaa laga qaadanayaa marka ilaahay wuxuu yidhi cuhuuddaas oofiya ayuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala marka cuquuddaana waa cuhuudda laysku adkeeye waayo muraadka laga leeyahana waxaa weeyaa la yidhi caqadkan caqad oo markaasi macnawiya weeye oo markaasi lagu shabahayo caqdulxabli weeye xarigga ee guntuntiisa lagu shabahayo marka hadda waa midda laysku adkeeyey oo sidaas lagu shabahayo ayaa la yidhi marka hadda waxaa weeye almu'akada markii la yidhaahdo waa mid laysku adkeeyey waxaa laga qaadanayaa ilaahay qowlkiisa alcuquud uu leeyahay alle maxaa yeele macna alcaqdigaa wuxuu yahay huwa alcahdu lmu'akad weeye caqad markii la yidhahdo waa cahdi oo laysku adkeeyaa la yidhahdo marka hadda cuhuuddaas waa laba qaybood oo mid annaga iyo alla noo dhexaysa annaga iyo alla midda noo dhexaysa maxay tahay ma'muuraadka weeye waxa ilaahayna amray inaanu fartoonno waxa ilaahay naga reeba aynu ka harno falwafaa'u bilma'muuraati waxaa weeye ficluhaa ma'muuraadka waxaa weeye oo la oofiyey in la falaa weeye wixii ilaahay ku faray subxaanahu wa tacaala inaad fashaa weeye wafaha oo la oofinaayo manhiyaadkana waxaa weeye in laga tagaa weeye wixii alla uu reebay dhammaantood laga tagaa weeye ilaahay qowlkiisa markaasi waxaa soo gelaaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala awfuu bilcuquud uu dhahay addoomanka maaragtay yaa cahdiga dhexdooda ka dhacaya waxaa kaloo soo gelaya cahdiga oo waxa weeye addoonka iyo rasuulka dhexdooda ka dhacaaya maxaa yeele cuhuud oo waxaa jirta nabiga calayhi salatu salaam iyo addoominka udhexaysa ee ilaahay addoominkiisa kale waxaa marka insaanka waajib ku ahaa layidhi cahdiga isaga iyo rasuulka calayhi salatu salaam udhexeeya inuu oofiyaa weeye oo waxa weeye in rasuulka la rumeeya calayhi isalaatu wasalaam wixii ou la yimid oo dacwadaasa la rumeeyo in rasuulka calayhi salaatu salaam la tacdiimiyo in la ixtiraamo amarkiisa inaan la khilaafin aslanba weeye cuhuudda markaasi waxaa weeye dadka dhexooda u dhaxaysa oo ayadana owfu bilcuquudi soo gelaysa waxaa ka mida mucaamalooyinkaa ka mid a mucaamalada oo beec lagu mucaamaloonaayo shire lagu mucaamaloonaayo nikaax lagu mucaamaloohaayo dalaaq lagu mucaamaloonaayo tamliig wax laysmulkisiye lagu mucaamaloonaayo waxaa weeye takbiir wax laysu khabra lagu mucaamaloonayo cibti lagu addoon la xureeyo dayn laysi siiyo alaab laysu wadeeco dhigto sulux la sameeyo waxaasoo dhan waxa weeye cuhuudda oo waxa weye dadka udhexaysa weeye waxaa kaloo ka mid ahaa yidhi cuhuudda dadka udhaxaysa ixtiraamulmu'miniina mu'miniinta oo la ixtiraamo wa tacdiimihim mu'miniinta oo la weyneeyo wacadami haybatihim inaan mu'miniinta la xamanin inaan la dhibin inaan la nabayn oo aan nabya lagu samayn inaan laga been sheegin maxaa yeele dadka mu'miniinta ixtiraam wax weyn baa u udheeeya cuhuud baa u udhexaysa waxa weeye mu'miniinta waxaa loo baahan yahay inay is-ixtiraamaan inay istacdiimiyaan inaysan isxamanin inaysan isdhibin inaysan isnabin inaysan isku been sheegin marka hadda waxaa kaloo ka mid ahay yidhahdeen culummada caarifiinta ah muriidiinta dadka muriidiinta ah inay oofiyaan cuhuudulmashaayikh weeye mashaa'ikhda cahdigooda sida markaas isdilaaxa culummada suufiyada ay qabaan inay oofiyaan haddii waxaa weeye cahdi sheekh ay la galaan inay cahdigaas ay oofiyaan ayaa waajib ku noqonaysa haddii cahdigaasi uu yahay cahdi oo waxa weeye sharciga ku banaan hadduu yahay maxaa yeele haddii waxaa weeye shuruud iyo maaragtay lala galo ilaahay daacadiisa laysku jeclaado iyo in la kala dambeeyo iyo waxyaaba badan oo macnaha waxaa jira istilaaxu suufiya la yidhahda ayaa jira marka culummadaas caarifiinta istilaaxa markaas ay leeyihiin oo markaasi cuhuudda oo waxa weeye lala galo waxaa waajib noqonaysa in la oofiya ayaa waajib noqonaysa oo ninku waxa weeye shaykhiisa oo sheekhu dariiqo ah ou la galay cahdiga oo la yidhaahdo ijaasada taxqiiqa la yidhaahdo amase taxkiimka la yidhaahdo uu la galay haddii waxa weeye uu ka baxo waxay u keenaysaa khatar bay u keenaysaa maxaa yeele waxay noqonaysaa cahdi laga baxay noqonaysaa cahdigii mu'miniinta u dhexeeyey ayay noqonaysaa oo midda hadda aan soo sheegaynay ayay la mid noqonaysaa marka waxa weeye cahdi oo khaasa ayay noqonaysaa oo isaga iyo markaasi waxa weeye sheekhiisa caarifkaa udhexeeya ayay noqonaysaa haddii marka waxa weeye cahdigaas uu ka bixi waayo oo macnaha cahdigii uu buriyaa wuxuu noqonayaa cuhuudda ilaahay mid buriyou noqonayaa maxaa yeela cahdiga ilaahay uu nagu qabanaayo dhexdaynana ilaahay waa isugu kaanyo qabtay ilaahay iyo annagana alla rasuulka iyo annagana ilahay cuhuudo isugu kaanyo qabtay marka waxaa waaye cuhuuddaasay ayada laftarkeedu soo gelaysaa in la iska elashaa raba alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow awfuu oofiyow dha ilaahay bilcuquudi ballanyaalka oofiya marka hadda markii sidaa alla uu yidhi subxaana wa tacaala cuhuuddii wax ka mid aha ilahay noo sheegayaa uxillad lakum waxaa laydiin xalaaleeyow dha uxillad lakum waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatul ancaami nimcoolayda xoolaheeda ayaa laydiin xalaaleeyey uxilad lakum waxaa laydiin xalaaleeyow dha ilaahay hadda meeshaan uxilad lakum kalaam oo musta'nafa wey waxaa meeshaan loo keenay in la caddeeyo ilaahay galadda uu nagu leeyahay xaysu axalla lanaa ashyaa'a ilaahay ashyaa ayuu noo xalaaleeyey lam takun lilyahuudi weeye oo yahuud aan xalaal u ahaa jirin marka hadda waxaa weeye nimco weyn waaye oo markaasi loo baahan yahay in la guto shukrigeedii lala yimaado alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala uxillad lakum waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatlancaami nimcoolayda xoolaheeda ayaa laydiin xalaaleeyey ancaamtu waxaa weeye geela iyo looda iyo ariga weeye xalaalayntaana waxaa weeye aglan bacda dabxi weeye cunid oo la cunaayo markii la gowraco kabaxdii oo markaasi dakaato oo sharciyo ah lagu gowraco ayaa loola jeedaa weeye markaas ayaad cunaysaan marka hadda dabxigan wuxuu shamlinayaa naxriga dhuunta markaasi halowda wax laga guuro ah, saasuu keenayaa marka alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala uxillad lakum waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatul ancaami nimcoolayda xoolaheedii gawrac oo markaasi waxa weeye la gowraco ayaa loola jeedaa markaas kabacdi la cuno ilaa maa shay mooyaane ayuu dha ilaahay yudlaa lagu akrinaayo calaykum korkiina ilaa maa shay mooyaane oo aan laydiin xalaalaynin yudlaa calaykum korkiina lagu akrinaayo waxa weeye toban shay oo noo soo socota weeye waxaa ugu horeeya maytada waxaana ugu dambeeya wamaa dubixa cala nusubi oo casharkayna ugu soo socotaa marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa ilaa laakina ayuu dheh ilaahay maakii yudlaa lagu akrinaayo calaykum korkiina u dha ilaahay kaas waxaa weeye waa laydinka xarimay istisnahan marka waxaa laga dhigayaa munqadica alayh waxaa weeye waxaa markaa ilaa maa yutlaa calaykum waxay noqonaysaa inta hadda noo soo socota oo xurimad calaykum almaytatu wey aayaddaas hadda istisnaha inuu mutasil naqdane waa iska bannaantaa wey ilaa maakii mooyaane ayuu dha ilaahay aad iska tidhaahid yudlaa calaykum korkiina lagu akri doono maahe oo aayaddan soo socoto xurimad lagula akri doono maahe hayra muxilli saydi ugaarkii kuwa xalilanaaya kayrkooda xaal aad tihiin walxaal antum idinkuna xurumun kuwa xarmanaya atiin ood muxrimiin aatiin in allaha alla yaxkumu waa xukminayaa maa yuriidu waxa uu doonaayo ilaahay waa xukminayaa alla wuxuu yidhi subxaana watacaala hayra muxilli saydi ugaarkii kuwa xalilanaayo kayrkood xaal aatiin ay hayra muxilliina weeye lisayd weeye bimacnaa muctaqidiina xilahu waa inaadan ahaanina ugaarka kuwa xalisha oo ictiqaadiya xalaalnimadiisa hayra muxilli sayd yowdha ilaahay ugaarka kuwa xalilanaaya oo bannaysanaya kayrkood xaal aatiyiin tihiin wal xaal antum idinkuna xurumun kuwa xarmaan aad ugaarka isagana waxaa weeye waxaa lagu qaydayaa markii muxrim la yahay oo xaj la xarmaday amase cumro la xarmada wey markaasaa lagu qaydayaa hadda waxaa weeye waxa meeshaan loo keenay ugaarka waxaa markaasi wahmi inuusan dhalanin ayaa la rabaa maxaa yeelay ilaahay bayiimatlancaama laydiin xaleelay markii layidhi waxaa caadi yahoo la og yahay haddii waxa weeye xoolahaas laysu xalilay oo ancaamtaa ayagu waxa weeye muxrim haddii la yahay iyo kayru muxrim haddii la yahay ayagu waxa weeye isku mid waaye marka qofku markausan muxrim ahaynin waxaa caadi ahaa jirtay inuu ugaarsana waxa weeye goorka u rabo iska ugaarsado xoolihiisana waxa weeye uu iska cuno ayaa caadi ahaa jirtay marka meeshaan waxaa laysku milixsiinayaa waktiga qofku waxa weeye muxrim uu yahay inay ugaartu ka duwanaanayso xoolaha ay ka duwanaanayso oy sidao horeo caadigahaad aysan arrintu ahayn taasaa marka la ismidhexsiinayaa taxriimkeeduna waa noo imaanayaa in allaha allow dheh ilaahay subxaanahu watacaala yaxkumu waa xukminayaa maa yuriidu waxa alla uu doonaya ilahay waa xukminayaa oo waxa alla uu doonaayo taxliilkaas iyo kayrkiisaaba ka mida weeye wax ilaahay ku caarili karana ma jiraan wax ilaahay uga hor imaan kara taxliil iyo taxriim alla uu samaynaayo ilaahay sow doono ayuu u xugminayaa cid uga hor karaysa oo ku caarili kartana ma jirto ka hor imaanaysa wey marka in allaha yaxkumu maa yuriidudaas waxaa weeye cillay u tahay aayadda bilowgeed marka waxaa weeye axkaamtu waxay kasoo fulaysaa alla weeye calaa xasabi iraadatii sida alla uu doonaayo falaa ictiraada calayhi wax ilaahay ku caarili kara ma jiraan weye xukunka ilaahayna wax la cirbi kara ma jiraan weye sidaas waxaa weeye haddii la yidhahdo waxaa lagu radinayaa qoladii bidcada ahayd oo muctasilad ahayd oo yidhaahdeen waxaa ka mid a ayaga maabiydiidooda silaax iyo maaragtay ah waxa aslaxa ilaahay ummadiisa inuu u sameeyo waajibay ku tahay dheheen beentood weeye markaasuu dhah ilahay in allaha yaxkumu maa yuriidu dha yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tuxiluuha xalilanow dhe ilaahay shacaa'irallaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado walaa shahrow dha shahrigina ha ha xalilana alxaraamu oo xurmada lahay walaalhadya hadyigina ha xalilanow dha ilaahay qoor xiryaalkina ha xalilana walaa aamiina kuwa u qasdaayana ha xalilanow dha albeyta beytka alxaraamu oo xurmada leh yabtaquuna xaal ay dalbayaan kuwaasu fadlan fadli ay dalbaayaan min rabbihim xagga rabbigooda ay ka dalbaayaan iyo wa ridwaana raalli ahaansho waidaa watigii xalaltum aad xalaal noqotiin ood xajka xalaal noqotiin fasda hadduu ugaarsadow dha ilaahay walaa yajrimanakum yuusan idinku xambaarin uusan idinku xambaarin shana'aanu qoomin qoom cadhadoodow dha ilaahay an saduukum liajli an saduukum ay idin jeediyeen daraaddeeda can ilmasjidi masjidka alxaraami oo xurmada lahay an tactaduu inaad xaj gudubtaan oo dil iyo kayrkiis aad ku samaysaan wa tacaawanuu isugu kaalmeeyow dha ilaahay cala albiri samafalka isugu kaalmeeya iyo wa wataqwaa taqwada walaa tacaawanuu ha isugu kaalmayna cala alismi dembiga iyo walcudwaani dulmiga wattaqullaha alla ka cabsadow dha ilaahay in allaha alla lciqaabi ciqaabkiisu allihuu daran yaha weeye ayadda hadda meeshaan aynu ka gelayno ilaahay subxaanau wa tacaala wuxuu kula khidaabayaa mu'miniinta ayuu ilaahay kula khidaabayaa alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa tuxilluu ayuu dha ilaahay ha xalilana oo ha bannaysana weeye shacaa'irallaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado jamcu shaciiratin weeye macaalimu diini waaye waxa weeye ugaarti oo la ugaarsado iyadoo muxrim layahay masalanba maxaa yeele haddaan ilaahay markuuna soo dhahay waxaa laydiin xalaaleeyey bahiimatu lancaam waxau dhahay ilaahay ilaa maa yudlaa calaykum markuu dhahay kabacdi hayra muxilli saydi wa antum xurumu marka hadda waxa weeye saydkaas ugaartiisu waxay ka mid tahay waxa ilaahay diintiisa lagu aqoonsaday taxriimkooda markii muxrim la yahay taas ayaa ka mida iyo kayrkeedaba weye taas iyo wixii maaragtay ilaahay uu xarimoo dhan ayaa ka mida weye marka alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala laa tuxiluuha xalilana oo ha bannaysana shacaa'irallaahi ilaahay diintiisa waxa lagu aqoonsado ha bannaysana macaalimu diinihi waaye ah, alcalaamaad addaalla calaa diinihi weeye ma'muuraadka yaa ka mida manhiyaadka yaa ka mida macnaha waxa weeye ha fuudaysana waxa ilaahay diintiisa lagu garta weye waxa ay yihiin weye hadda marka waxa weeye ugaarta keligeed maahanoo wixii allaala wixii ilaahay diintiisa xurmadooda lagu gartay in xurmadooda la dilaaciyo ma banaano weeye saasaa markaasaa la leeyahy sidaa markuu dhahay ilaahay subxaanahu wa haddana wuxuu yidhi wala shahrow dha ilaahay bilihiina ha bannaysanow dha ilaahay alxaraamu oo xurmada lahay dagaal aad ku dagaashaan aayaddan gadaalaanu ka sheegaynaa dagaal lagu dagaala bilaha ashhurulxurumkaana ha banaysana walalhadyi hadyigana ha bannaysana waxa xaramka loo soo hadiyeeyo oo nimcoolay ah ha bannaysanoo ha u tacarudina weeye walal qalaa'idda qoorxiryaalkiina ha bannaysanowdha ilaahay xalilana jamcu qalaadatin weeye waxaa loola jeedaa maa kaana yuqladu bihi min shajari alxaram xaramka geedihiisa xoolaha hadyiga ahoo la keenaaya xaramka ayaa waxaa lagu xidhi jiraa layidhi xaramka geedihiisa la yaqaano ayaa lagu xidhi jiray si waxa weeye xoolahaasu ay aamin u noqdaan oo loo ogaado in xaramka loo wado waxaa laga wadaa xoolahaa soo banbixina iyo asxaabtoodaba walaa aamiinow dha ilaahay kuwa u qasdaaynaha bannaysana albeyta beytka alxaraama oo xurmada leh oo la dagaalamina yabtaquuna xaal ay dalbayaan fadlan fadli ay dalbayaan hisriyaa loola jeedaa min rabbihim xagga rabbigooda ay ka dalbaayaan iyo wa raalli ahaansho oo ilaahay rile ay ka dalbaayaan siday iigu sheeganaan zacmidkooda faasidkaa ah. marka hadda aayaddan aayaddan xukunkeedu waa mansuukha layidhi waxaa laga warramayaa sidii arrintu ay aheeday waktigii intaan mushrikiinta aan laga xarimin oo haddii ilaahay waxaan ugu tegi doonaa suuratu bara ayaan ugu tegi doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjida alxaraama bacda caamihim haada aayaddaasi intaysan soo degin waxaa xaramka imaa jiray dad mushrikiina oo markaasi cibaado sida ayaga ictiqaadkoodu yaha soo aadaaya oo haddii ilaahay yidhaahdo aan suuratulaxraaf iyagu tegi doono ragguna waxaa weeye maalinta iyagoo qaawanay baydka dawaafi jireen naaguna habeenkay dawaafi jireen marka dadka noocaasa ilaahay wuxuu leeyahay bilaha horta xurmada leh dagaal ha ku bannaysana ayadana waxaa lagu nasakhayaa waqaatulmushrikiina kaafatan kamaa yuqaatilu kaafatan hadyigana waxaa weeye qoladaan hadyiga ay wataan ayaa loola jeedaa iyo waxyaabahaas qalaa'iddaasoo xoolaha waxay ku calaameeyeen ah asxaabtooda ha taabanaa layihi iyo kuwa u qasdaayo baytulxaraam oo dagaalka ku samayna ayagoo fadli dalbaaya macnaha risqiyaa loola jeedaa xagga rabbigooda ka dalbayo tijaara u socda amase rillo oo beydka ilaahay wax ka soo halay isleeyihiin zacmigooda macnaha caqiidadooda faasidka asaas keenaysa haddana ilahay wuxuu ihi waa idaa xalaltu markaad xalaal noqotiin ood ixraamka xalaal noqotiin basda hadduu ogaatada amarkaasu amru ibaaxo weeye maxaa yeela waxaa haddana nala ka soo xarimay markaan muxrimiinnaha inaan wax ugaarsanay walaa yejrimanakum yuusan idinku xambaarin owdha ilaahay shana'aanu qoomin qoom caradooda qoom mushrikiinta waxa weeye waatay u diideen rasuulka calayhi salaam iyo asxaabtiisa xaramkay u diideen marka markaad xaramkii qabsateen cadhada qoladaas u qabtaan yaysan idinku xambaarin an ansaduukum lialla ansadu amba insaduukum idin jeediyeen can ilmasjidi masjidki alxaraami oo xurmada laha an taxduduu inaad ku xadgudubtaan oo hadilin ow dhahay watacaawanuu isugu kaalmeeya cala albiri samafalka iyo wataqwa taqwada walaa tacaawanuu isugu kaalmayna cala ismi dembigow dha ilahay macaasida iyo walcudaani dulmiga wattaqullaha alla ka cabsada in allaha alla shadiidulciqaabi ciqaabkiisu alluhu daagan yahay wey qofka khilaafa marka casharkeenna intaasuu ka eg yahay wallahu subxaana wa aclam bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda saddexaad oo suuratu lmaa'ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay waxaayaabihii oo shacaa'irta ahaay oo xaramka la keenaayey ama laga bixinaayey iyo bilihii ashurul xurumka ahaay oo dagaalka layska xarimay sida aayaddaas axkaamteedu heeday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay oo alleh wuxuu soo yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo mu'miniinta la khidaabaaya kuwa alla iyo rasuulkiisa rumeeyeenow ha bannaysanow dha ilaahay oo ha xalilana ilaahay shacaa'irtiisa waxa ilaahay diintiisa lagu aqoonsado xurmadooda ha bannaysanow dhahay oo masalanba ay ka mid tahay ayadoo qofkii muxrim uu yahay inuu ugaadsado bilaha xurmada lana ha bannaysanow dhahay dagaal aad ku dagaalantaan hadyigana ha banaysanow dhahay waxa xaramka loo soo hadiyeeyo oo nimcoolaya ha u banbixina weeye qalaa'idda ayadaa ha xaleelanow dha ilaahay waxaan soo marnayoo waxaa weeye maa kaana yuqladu bihi min shajari alxaram weeye waxa markaasi qoorta loo geliyey geedaha xaramka si waxaa weeye aamin ay u helaan oo loogugu aqoonsado ha u banbixina weeye ayada iyo asxaabteeda u dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala haddana ilaahay ha xaleelanow dhah ilaahay kuwa beytka xaraamka baytulxaraam u qasdaaya oo dagaal ha ku qaadinow dhah ilaahay waa qolooyinkii kufaarta ahay adinkoo dal ayagoo dalbaayow dhahay fadli dalbaayo risqi raadinaayo xagga rabbigood tijaaro raadinaayo iyo rilo sida ayaga maaragtay yaa zacmigoodu uu yahay faasidka markaad xalaal noqotiin noqotiinow dha ilaahay ood ixraam ka xalaal noqotaan ugaadhsada ayuu dha ilaahay amarkaas amru ibaaxow ahay haddana yaysan idinku xambaarin o ysan idinku kallifin ow dha ilaahay qoon cadho cadho aad u qabtiin ood u cadhaysan tihiin arrintuna ay tahay inay idinka jeediyeen masjidulxaraam inaad ku xadgudubtaan oo dil iyo kayrkiisu aad ku samaysaan isugu kaalmeeyow dha ilaahay beriga isugu kaalmeeya ismun jaamicun likulli khayr weeye waxaa laydin faray ficilkooda isugu kaalmeeya dha ilaahay taqwada isugu kaalmeeya oo wixii laydinka reeba kahara ha kaalmayna ur ilaahay dembi ha kaalmayna macaasi iyo dulmi ha kaalmayna oo xuduudda ilahay laga guda ilaahay ka cabsadow dhah ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ciqaabka alla ka baqoo alla addeeca in allaha shadiid lciqaabi ow dha ilaahay alla ciqaabkiisa miduu daran yaha weeye qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala khilaafo qofkaas alla subxaana wa tacaala waa ciqaabayaa marka hadda aayaddan aynu shalay ka soo baxnay xukunkeedu wuxuu ahay mansuuq ayuu ahay oo marka ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala xalilana shacaa'irta ilaahay iyo bilaha xurmada leh dagaal aad ku samaysiin waa la nasakhayoo waxaa lagu nasakhay aayatu baraa saasaa markaasaa la leeyahy haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala hadyiga oo xaramka loo soo hadiyeeyey asagana waxaa weeye ha xalilana waxyaabaha xaramka loo soo hadiyeeyey waata markii lagu xambaaraa layidhi hadaaya alkufaara layidhi hadaaya alkufaar markii la yidhaahdo waa mansuukaa layidhi maxaa yeelay ilaahay waxau dhahay falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haada dagaalkana waa tawdha ilaahay faqtulu mushrikiina xaysu wajadtumuuhum kolkaa waxaa la yidhi sababta aayaddatan waxaa la sheegay baa la yidhi nin oo maaragtay kamida bani rabiica niman la yidhaahdo oo la dhihi jiray baa la yidhi xadam surayj ibnu hindi ayaa waxaa la yidhi wuxuu yimid madiina la yidhi waa uu kasoo tegaa la yidhi fardihiisi iyo maaragtay ciidamadiisi ayuu kasoo tegay baa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu keligiis u yimid baa la yidhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam horay ayuu maaragtay ugu sheegay asxaabtiisa ugu sheegay ninkaas inuu imaanaayo markaasuu nabigu wuxuu dhahaa layidhi alayhi salaatu wasalaam alwajhu wejhu kaafirin waalqafa qafa qaadin qaadirin ninkan wejigiisu wuxuu leeyahay weji gaalow leeyahay haddana waxaa weeye qoortiisu waxa weeye nin qaadirahoo dhagarow ah qoortiisuu leeyahay nabiga markuu gaara calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay baa layidhi maxamedow maxaadna faraysaa markaasuu rasuulku dhaha layidhi calayhi salaatu wasalaam shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa ana muxammadan rasuulullah wa iqaami asalaah wa iitaa'i zakaah markaasuu dhahay baa layidhi way wanaagsan tahay hase yeeshee waxaan leeyahay aniga dad madaxa ayaan qabaa ayaga ka sokana go'aan ma gaari karo walaxaana laga yaaba how dhahay inaan maaragtaya aan islaamo oon markaasi ayaga u tago waxaa la yidhi markau baxaa la yidhi ou nabiga ka tegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaxaystay baa la yidhi qayb dhan xoolo badan oo waxa weeye reer madiina ay lahaayeenoo ariya iyo geel isugu jira ayuu kaxaystaa la yidhi maxaa yeelay ninkan nabiga markuu u imaanay calayhi salatu wasalaam saan horuu soo sheegnay wuxuu ka soo tegaa la yidhi farde iyo maaragtay ciidan fara badanoo watayoo meel ou ku soo qarsadaa la yidhi marka wuxuu doonaayey inuu khadeeco uu sameeyo nabiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu kaxaysaa la yidhi geel iyo ari oo reer madiina iska lahaayeen sanadkii dambe markii la gaaray ayuu yimid baa layidhi sanadkii dambe ayuu ninkii yimidaa layidhi ninkii la dhihi jiray sulayj ibnu hindi asagoo kaxayha ayaa la yidhi isagoo wadaa layidhi geeli ou dhacay iyo arigi ou dhacay markaas haddana waxa weeye wuxuu la socday baa layidhi niman la yidhaahdo bani bakar oo ahaayeen nimankii nabigeenna calayhi salaatu salaam xulafada la ahay asxaabta nabiga waxay jeclaadeen baa layidhi calayhi salaatu wasalaam ninkaas inay qabtaan markaasaa aayaddaanu soo degtaa layidhi calaa ayati xaal aayadda tan shalana waynu ka soo warrannay waxaa weeye aayaddan markii la yidhaahdo kufaarta ayaa loogaga warramaayey qabla intaan la nasakhin waxaa loola jeedaa ha yidhi horta bilaha xurmada leh inaan lagu dagaalamin waxaa weeye suuratulbaqarana waynu kusoo marnay laakiin waxaa lagu nasakhay suuratu bara aayadaha ku jira hadyigaan isagana waxaa weeye hadyu adaaya alkufaar markii la yidhaahdo ayagana qabla intaan aayadda suuratu bara aysan soo degin sidaasay arrintu ahayd qalaa'iddan ayaduna saas weeye oo waxyaabo calaamo ahoo xoolaha markaasi loo soo hadiyeynayo xaramka amba waxa weeye markii laga xamarka laga tegaayo laga sii wado waxaa weeye geeda oo xaramka ukhaasahoo lagu yaqaano ayaa qoorta looga xidhi jiray si waxaa weeye loo nabadgeliyo hadday iyaguna markaasi ay yihiin kufaarta xoolahoodii waa sidaas weeye haddana ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kuwa beydka oo qasdaaya ayagana waxaa weeye ha xalilana oo waxaa weeye la dagaalamina ayagoo dalbaaya risqi xagga rabbigoodka dalbaaya oo tijaaro doonaayo waa isla kufaarta weeye iyo rillo siday ayagu sheeganaan weeye marka hadda waxaasoo dhan markii waxaa weeye kufaartay ahaayeen maxaa yeela aayadda intaasoo dhan reebaysa aayadaha lagu reebay oo lagu nahiyey waxaan ugu tegi doonaa haddii ilahayna suuratu bara oo ilaahay wuxuu dhahay yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun falaa yaqrabu lmasjida alxaraama bacda caamihim haada sanadkii waxay maaratay aayaddaa soo degtay oo sagaalaaday soo degtay oo waktigii nabiga calayhi salatu salaam hishadiisa laga joogay sanadkii tobanaadna nabigeena calayhi salatu wasalaam waa si uu soo xijiyey xajatul wadaa marka intii ka horraysay mushrikiintu way imaan jireen xaramka ayagoo markaasi cibaadadoodii baadilka ayadoo oo ah samaynaaya kolka intaan aayadahaas soo degin waxoodii hore oo dhaqankoodii horey la imaan jireen marka qolooyinka noocaasa ayaa asxaabta laga nahyinaya ha taabanaa leeyihi marka intaasoo dhan markii la yidhaahdo kufaarti ayaa loola jeedaa waa sida sabnusuulku yahay waxa weeye aaya waxaasoo dhan waa mansuuq wey haddana ilaahay wuxuu yidhi wa idaa xalaltum markaad xalaal noqotiin waxaynu soo marnay ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala tacaala uxillat lakum bahiimatu lancaami ilaa maa yutlaa calaykum hayra muxillis qaydi wa antum xurumun ilaah in waxaa weeye ugaartu aysan bannaanayn qofku isagoo muxrima haddii muxrimnimaa laga baxo ayaa ilaahay wuxuu leeyahay waidaa xalaltu markaad xalaal noqotiin ood ixraam ka xalaal noqotaan fasdaaduu ugaarsadow ilaahay fasdaaduudaan marka waxay noqonaysaa amru ibaaxa weeye qofkii rabaa ugaarsanaya maada waajibna maahan sunnana maahan weeye haddii waxaa weeye muxrimnimo laga baxo ugaarti waa la ugaarsan karaa haddana alla wuxuu yidhi walaa yajrimannakum yowsan idinku xambaarin shana'aanu qoomin qoon caradooda an liajli an saduukum idin jeediyeen daraaddeeda can ilmasjidi masjidka idinka jeediyeen alxaraami oo xurmada lahay an tactaduu inaad ku xadgudubtaan oo qadli iyo kayrkiis aad ku samaysaan taas iyadana waxaa weeye carada noocaasa dadkaa inaad u waxyeelaysaan yaysa idinku xambaarin buu dhah ilahi subxaana wa tacaala marka taasaa la diidayaaho markay islaameen walaalihiin waa leeyahay awban bixina maxaa yeele dadku mar hadday islaamaan ay muslimiin ay yihiin waxaa loo baahan yahay wixii horeba in layska halmaamo oon markaasi islaamka ayaa baabiyey alla wuxuu yidhi haddana subxaana wa tacaala isugu kaalmeeya beriga isugu kaalmeeya wixii laydin faray inaad fashaan taqwadana isugu kaalmeeya wixii laydinka reebay ka hara weeye walaa tacaawanuu ha isugu kaalmaynow ilaahay cala alismi dembi ha isugu kaalmayna macaasi macaasi in laysugu ysugu waa shay dembiho weyn oo xaaraam weeye iyo walcudwaanihu ilaahay xadgudub weeye xuduudda ilaahayo lagu xadgud wattaqullaaha alla ka cabsadow ilaahay taqwada waxaa loo soo celcelinaya waa laisku ta'kiidinayaa ilaahay ciqaabkiisa ka baqa oo alla adeec weeye ina allaha alleh shadiidul ciqaabi ciqaabkiisu allihuu daran weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala qofka khilaaf alla waa ciqaabayaa aayadda hadda meeshaan aynu ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu wa suuradda bilowgeeda uuna soo yidhi uxilad ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala tacaala lakum bahiimatu lancaami ilaa maa yutlaa calaykum u waxaa laydiin xalaaleeyey nimcoolayda xoolaheeda ilaa midka laydinku dul akri doono maahe marka hadda waxyaabihii haddana laku akrinaayo lasoo istisnooday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala tacaala aayaddaa noogu sheegaya meeshaan waxaa laga gudagelayaa markaas wixii marka hore ijmaal loo sheegay duuduub ayaa la bayaaninayaa oo aayaddii horeo suuradda bilowgeeda ilaahay noogu sheegay marka hadda meeshaan waxaa lagu sheegayaa aayaddan kow iyo toban shay oo layska xarimaa lagu sheegayaa kow iyo tobankaas layska xarimay toban waxaa weeye madcuumaad weeye wax la cuno waayo toban midna waa kayru madcuuma waxay noqonaysaa waa midda ugu dambaysa wa an tastaqsimuu bilaslaami inta kaleentoodna toban waa madcuum midna waxa weeye waa kayru madcuum tobankaasaa lagu sheegayaa waxyaabaa laysaga xarimay xurimad waxaa laga xarimow dha ilaahay calaykum korkiina almaytatu maytadii ayaa laydinka xarimow dha ilaahay xurimad waxaa laga xarimow dha ilaahay calaykum korkiina almaytatu maytadii ayaa laga xarimay iyo wadamu dhiigga ayaa laydinka xarimay xurimad waxaa laga xarimow dha ilaahay subxaana wa tacaala calaykum korkiina mu'miniinow almaytatu maytadiaa laydinka xarim baktigi wey hadda marka sidaas la leeyahay maytada waxaa loola jeedaa cunitaankeeda ayaa laydinka xarimay waxaa la radinahaa layidhi yidhi lcarab wey maxaa yeele lcarab waxay yidhaahdeen sida ilaahay uu noogaga sheegi doono oo insha allahu tacaala uu tegi doono suuratu alancaam wa qaaluu maa fii buduuni haadihi lancaami khاalisة لذkuurina ومحaرaم عalى أزواaجina وin yakun maytatan fahum fiihi shuraka u bayaanka xaggaasaan uu tegi doonaaye waxay yidhaahdeen ancaamtan xoolahan waxa caloosheeda ku jira oo uurkeeda ku jira waxay khaalis u yihiin raggeenna waxaana laga xarimay haweenkaa laga xarimay haddii laakiin mayte uu ahaado neefkaanu uu dhalo wax mayda uu dhalo rag iyo haweenba waa iskula jiraan marka inay maysada cuni jireen ayaa ilaahay noo sheegaya haddana mushrikiinta waxaa lagu radinayaa waxay yidhaahdeen maytada cunitaankeeda mutlaqanba way bannaantay saasay yidhaahdeen maxaa yeele insha allahu tacaala suuratu lancaam ayaa iyadana wararkaas waxay ku dhaheen aan u tegi doonaa maytada ayaa laydinka xarimo dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax markaasi iska dhintay ayadoo dakaato oo sharciya aan la gowricin amase waxaa weeye marka horeba dakaato sharciya aan loo jirayn iyo wa damu dhiiggi ayaa laydinka xarimo udh ilaahay dhiiggiyaa laydinka xarimay dhiiggan waxaa weeye damka la yidhaha damulmasfuux waa dhiigga saa'ilka oo neefka markii la bireeyo dhiigga waxaa weeye ka soo boodaya ayaa loola jeedaa dhiiggaas isagana xaaraan weeye culummadu waxay yidhaahdeen aayaddan tartiibkeeda sida hadda maaragtay loo tartiibinaayo ayaa waxa weeye oo waxyaabahan muxaramaadka loogu sheegaayo shayba waxa weeye shayga uu ka horreeyo waa ka mallaro badan waa ka dhibaato badan yahay waxaa laga xarimow dha ilaahay calaykum korkiina almaytatu maytadii iyo damu dhiigga ayuu dhahay dhiiggan waa damulmasuuxa oo suuratul ancaam noogu imaan doona ah, ilaa an yakuuna maytatan ow daman masuuxan waan ku tegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo midka waxaa weeye kayrulmasuuxa sida beerka iyo kilida iyo damka oo baaqiga ka ah curuuqda neefka ilmihiisa kaasu daahir weeye cunidiisana waa bannaan tahay iyo walaxmulkhinziiri doofaarka hilibkiisaw dha ilaahay iyo walaxmulkhinziiri doofaarka hilibkiisa haba la gowraca haddii la rabo waxba ku dheefi maayo gowrac iyo gowracaan isku mid waa dhammaantiis nijaas waayo waxaa weeye saasaa culammada dhan isku waafaqsan tahay walaxmu lkhinziiri doofaarka hilibkiisa hadda waxaa weeye doofaarka hilibkii baa la sheegaa layidhi hilibka waxaa loo sheegaa layidhi hilibka isagaa mucdamu lmaqsuud ah waxa loo qasdaayo ayuu ugu weyn yahay marka maadaama mucdamu lmaqsuud isagu uu yahay ayaa la sheegay mooyaane kulligiis doofaarku xaaraam weeye waxa weeye ahlulmadhab oo dhan saasay isku waafaqsayin imaamu maalikiya wuxuu qabaa keliya waxa weeye tintiisa markay ka go'do tintaasu nijaas maaanuu leeyahay laakiin wax ku waafaqsan uma jiraan iyo wa maalkii uhilla loogu sawdeeyow dha ilaahay liqayrillaahi ilaahay kayrkiisa bihi maal iyo wa maalkii uhilla loogu sawdeeyow dha ilaahay liqayrillaahi ilaahay kayrkiisa bihi maal bian dubiixa calaa ismi kayrihi weye ilaahay magiciisa magacaan ahayn lagu gowracaa weye sidii waxaa weeye jaahiliyadu ay samay jireen ihlaalkaana waxaa weeyaa la rafcu sawt sawtka oo la kor yeela marka sida daahirkaana waxa weeye wamaa uhila ligayr illaahi ee laamtaanu bimacna alba weeye ba'duna bimacnaa cinda weeye macnaha waxa weeye wamaa rufica sawtu cinda dakaatihi bigayr illaahi saasaa laga wadaa wixii waxa weeye sawd la kor yeelo marka la gowracayo agteeda bigayri ismi gayr illaahi ilaahay magaciisa magacaana ina lagu gowraco weeye masalanba inuu yidhaahdaa weeye bismi laata waalcuzaa waalhubal oo kale carabtii jaahiliyadii waxay yeeli jireen markay xoolaha gowracayaan waxay ku gowrici jireen asnaamtooda magacaantooda ilaahayna waa tou dhahay walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismullaahi calayhi wa innahu la fisqun waxaa la yidhi haddii qofku ou jamciyo isimka ilaahay iyo ismu kayrihi yaa layidhi isimka ilaahay yaa qaalib noqonayaa layidhi waana la cunahaa layidhi liannahu yacluu walaa yuclaa calayhi wey laakiin waxaa la yidhi arrintaanu waa marka ay ka dhacdaa la yidhi nin kitaabiya markay ka dhacdo oo ninka kitaabigaahu waxaan ku tegi doonaa haddii ilaahayda ahlu kitaabka dabiixadoodu inay xalaal tahay haddii midkan kitaabigaahu isinka ilaahay iyo ismu kayrilaahi ou iskula kulmiyo ayaa isinka ilaahay iyu kor noqonayaa laakiin qof muslima hadduu waxa weeye isinka ilaahay iyo isin kale oo ku gowraco murtad ayuu noqonayaa dabiixadiisuna xaaraam weeye saasay noqonaysaa weeye alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala iyo wamaadkii uhilla loogu sawdeeyey liayrillaahi liismi kayrillaahi ilaahay isinkiisa kayrkiisa bihi maagw dha ilaahay iyo walmunkhaniqatiyow dha ilaahay tii la ceejiyey iyo walmunkhaniqatu tii la ceejiyow dha ilaahay almaytatu khanqan weeye waa midda macnaha ku dhimatay ceega ku dhimatay oo la ceejiyey amba la xanfiyey jaahiliyadii waxay samayn jireen aa la yidhi carabtu rida waxaa weye way ceeji jireenaa layidhi markii ay dhimato ayay cuni jireen baa layidhi ilaahay subxaana wa taas ayuu xarimay iyo walmawquudatu yowdha ilaahay tii la garaacay iyo walmawquudatu tii la garaacay almaqtuulatu larban weeye tii waxaa weeye neefkii garaac lagu dilay oo waxaa weeye sidii loo garaacaya saas ku dhinta weeye waxaa la yidhi jaahiliyada carabtu rida way garaaci jireen baa yidhi ul iyo wixii lamid ahay ku garaaci jireen markay dhimato ayay cuni jireen aaday marka neefkaas waxaa weeye la garaacay oo saas ku dhintoo larbadaas ku dhintay xaaraan buu noqonayaa isaguna iyo walmutaradiyatu yowdha ilaahay tii shalwatay iyo walmutaradiyatu tii shalwatay waxaa laga wadaa assaaqidatu min culuwin ilaa suflin famaata neef waxaa weeye meel sarraysa ka soo dhacay oo meel hoosaysa ku soo dhacay sanaba waxaa weeye guriguu ka soo dhacay daaruu fuulay ama derbiyuu ka soo dhacay amase waxa weeye ceel ayuu maaragtay ahu ku dhacay oo maarata saas ku dhacay meel ayuu ka soo dhacay kolkaasuu saasuu ku dhintay weeye kolka ilahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala iyo walmutaradiyati ow dha ilaahay sii shalwatay ah, waa neefka noocaasoo waxa weeye meel saraysa kasoo soo dhacayoo meel hoosaysa ku dhacay isagana waxa weeye cunitaankiisu waa xaaraan weeye waa xaaraan buu noqonayaa weeye xaaraan ayuu noqonayaa iyo wanadiixati yow ilaahay subxaana wa tacaala iyo wanadiixati yow ilaahay tii la hertiyey iyo wanadiixatu tii la hertiyow dha ilaahay almaqtuulatu binadxin ukhraa lahaa weeye laba neef ayaa ishertisay markaasaa waxa weeye mid ayaa herti lagu dilay kaa isagana waxaa weeye xaaraan weeye cunitaankiisu waa faciila oo bimacnaa mafcuula weeye iyo wanadiixatu tii la herdiyow dha ilaahay iyo wamaakii akala sabucu dugaagtu ay cuntowdha ilaahay iyo wamaakii akala sabucu dugaagtu ay cuntowdha ilaahay neef waxaa weeye dugaagu ay cuntay ah, dugaag ayaa cuntay ilaa maakii mooyaane dakaytum aad gowracdeenowdha ilaahay ood ruux ku haleesheenoo ashyaadan ka mida oo aad markaasi gowracdeen hadda ilaa maa dakaytum inta hadda la soo sheegoo dhammay u joogtaa wixii markaasi waxaa weeye xayawaankii oo xalaasha ahay ayaa loola jeedaa marka hadda waxaana loola jeedaa munkhaniqadii iyo mawquudadii iyo mutaradiyadii iyo nadiixati iyo wamaakii akala sabucu dugaagta ay cuneen intaasuu joogta ilaa maa dakaytum wixii aad gowracdaan mooyaane oo aad markaa ruux ku haleeshaan oo ashyaa'dan hadda lasoo sheegaa oo marka saas isku gowracdaan neefki waxaa weeye waa la waa la ceejiyey ama waa la garaacay ama waxaa weeye meel ayuu ka soo dhacay ama waa la harfiyey amba dugaagaa cuntay markaas waxaa lagu soo gaaray ruux ayaa lagu soo gaaray oo ruux ayaa markaasaa ku baaqi ah wey maca baqaa'i xayaati waxaa la rabaa xayaato oo mustaqiro ah oo sugan in lagu haleelo wey waxaana loo shardiyaa ha layidhi waxaa la shardiyaa neefkaan marka waxaa weeye markii la gowraco uu xalaal noqonaayo waa markii waxaa weeye xayaato oo mustaqira ay ku jirto oo sugan xayaatada mustaqiraha waxaa shardiyaa layidhi waxaa weeye ikhtiyaa eh, eh, eh, ikhtiyaaru iftaar weye ikhtiyaaru ibsaax waxaa weeye inuu ara inuu ikhtiyaarkiisa wax ku fiirinayo oo markuu meel fiiri tago ikhtiyaarkiisa uu ku fiirinaya haddana waxaa weeye ikhtiyaaru nudqi waxaa weeye inuu ikhtiyaarkiisa uu ku dhawaaqaayo haddana waxaa shardihaa la yidhi in markaasi waxa weeye ikhtiyaarkiisa waxa weeye uu ku xarakoonayo ikhtiyaarkiisa uu ku dhaqaaqaya ikhtiyaarkiisa ayuu maaragtay wax ku arkayaa ikhtiyaarkiisa maaragtay ku dhawaaqaya haddii marka waxa weeye intaas laga haayo ayaa markaa la dhihi karaa xayaata mustaqiraha ku jirta laakiin hadduu ku sugan yahay xaratu xarakatulmadbuux leef la gowracayoo kale oo markaasi rafanaayo asagoo rafanaayo haddii waxa weeye la bireeyo oo birta saas loo raaciyo waxa weeye xaaraan weeye sidaasaa la leeyahy marka hadda madhabta imaamuna ashaafici sidaas ayay qabtaa weeye iyo madhabta imaamu maaliki inkastuu hadda qowl imaamu maaliki ugaga duwan yahay uu leeyahay markaasi laabudda min istiqraari alxayaati maca cadami ah, infaadi lmuqaatili weeye calaa ayati xaal culammada keelantoodna waxaa weeye saas ayay maaragtay ah, imaamu axmed riwaayad ayuu ku waafaqsan imaamu shaafici waxa weeye shayga markii waxaa weeye xarakatu madbuuxa uu gaaro markaasi waa xaaraan weeye laakiin waxaa la rabaa qabla intuusan gaarin xarakatu lmadbuuc in markaas isagoo intaasoo xayaato mustaqara ay ku jirto in la gowracaa loo baahan yahay waxaad dhici karaysa dadka qaarkiis neefkiioo markaasi sii dhimanayo xarakatulmadbuuc ku jira oo lugta sii taagaaya inay markaasi middi ay raacsiyaan xaaraan buu noqonayaa waxaa shardiya neefkan xaraato mustaqara inay ku jirto oo iskiis oo u dhawaaqaayo iskiis oo wax u fiirinaayo iskiis waxaa weeye oo u dhawaaqaayo saas macnaha oo waxa uu samayhayo dhan inay ikhtiyaar uu ku samaynayo laakiin ikhtiyaar la'aan hadduu wax ku samaynaayo intaasoo da biduuni ikhtiyaar ay ka tahay xaaraan xaaraan buu noqonayaa iyo wamaakii dubixa lagu gowraco dha ilaahay cala nusube calaa isni nusubi weeye sanamyaalka magacooda lagu gowra iyo wamaakii dubixa lagu gowraco dha ilaahay cala nusubi tanamyaalka magacooda lagu gowra waxa weeye wixii lagu gowracay nusubta weeye ismu sanam aa lagu gowracay calaa dalika almadbuux weeye oo sanam magaciisa ayaa lagu gowracay xaaraam weeye kolka waxay noqonaysaa ha la yidhi ismu sanam in lagu gowraco dukira ismu sanam ayaa lagu sheegay calaa dalika almadbuux weeye haddii waxaa la yidhi qof muslima ou sameeyaa la yidhi oo weli oo u sameeyaa la yidhi oo weli markaasi magaciisa uu ku guuro markaa bismi weliyi fulaan uu yidhaahdo haddana waxa weeye sidii ilaahay loogu dhowaado oo ugula dhowaanayo murtaduu noqonaya dabiixadiisuna waa xaaraan laakiin waxaa la yidhi hadduu dabxigaas ilaahay ula qasdo oo ilaahay bisinkiisa uu ku bireeyo sawowgana waxaa weeye weligaas oo u niyeysa in ilaahay uu ka sawaabiyo ama qof kasta oo mu'mina waxa weeye taas waa bannaan taha layidhi saasay noqonaysaa oo waxaa loo kala qaadayaa waxa weeye haddii qofkan isimkiisa imarka bismi fulaan lagu gowraco oo markaas haddana sida ilaahay loogu taqarubo loogula taqarubo markaas qofkaas waxau noqonayaa murtadib iyo xadiis xaaraan weeye laakiin sida haddaan dadka muslimiinta ay samaynayaan oo waxa weeye neefkii waxaa weeye bismillahi raxmaan raxiim lagu gowracaayo ilaahay magiciisa lagu gowracaayo sawowgana dadkaas loo niyeysanaayo sadaqa loogaga dhigaayo taas waxaa weeye jaa'is waayo waana bannaan taha axaadiis badanaana loo helayaa taas oo ku aroortay iyo wa an tastaqsimuu inaad ku qayb dalabtaan ayaa laydinka xarimow dha ilaahay bilazlaami leebyaalkii wa an tastaqsimuun inaad ku qayb galabtaan ayaa laydinka xarrimowdha ilaahay bilazlaami leebyaalkii jamcu zalamin weeye waxaa weeye leebyaal oo waxaa weeye baal aan lahaynin isla marka birna aan lahayn waxay ahaa jirtaa layidhi aslaamtaanu kacbada ayay aali jirtaa layidhi todobay aheedaa layidhi cinda saa'adiinilkacbati kacbada kuwa ka adeega ayay ag aali jirtaa layidhi waxaa ku qoraa jiraa layidhi calaamooyin way ku xuguntami jireen baa layidhi kolka ninku hadduu doonaayo safar ama inuu guursado uu doonaayo amba inuu howla qabsado uu doonaayo waxa u imaan jiraan nimankaas sadanada kacbada joogaa jaahiliyadii markaasaa waxa weeye leebiyaashaas ayay urogi jireen sida hadda dadkan waxyaabaha baktiya nasiibka lagu loo yaqaana ay u sameeyan urogaayaan haddii marka waxaa mid ku qoran baa layidhi amaranii rabbi mid waxaa ku qoran nahaanii rabbi mid waxaa ku qoran likayrika mid waa quflunaa ku qoran mid walba wax calaamweynaa ku qoran haddii waxaa weeye loo rogo oy u soo baxdaa la yidhi amaranii rabbii hawshii uu ku dhaqaaqaya hadday nahaanii rabbi usoo baxdane waa ka joogsanaya kayrka ahay u sugnaata haddii la yidhaahdane aniga shuqul ku meliyuu leeyahy haddii waa qufli la yidhaahane waa lagu celinayaa waxyaabahaasay samay jireen oo jaahiliyadii ay samay jireen marka waxyaabahaasay kusoo xuguntami jireen oy markaasi sharci ka dhigan jireen taas iyadana waxaa weye waa laydinka xarimow dha ilaahi subxaana wa tacaala daalikum kiinaas lasoo sheegow dha ilaahay fisqun daaca kabax weeye daalikum kiinaa lasoo sheegow dha ilaahay fisqun waa daaca kabax khuruujun cani daacati weeye marka hadda waxyaabihii muxaramaadka ahay waa lasoo sheegay ayadoo markaasi waxa laga istisnoonaana ay gadaal ka imaanayaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala alyooma maanta yayse aladiina kuwii way quusteen kafaruu kufriyey min diinikum diinkiinna ay ka quusteen in waxaa weeye diintiina aad ridawdaan ayay ka quusteen dha ilaahay alyooma maanta maantowdha ilaahay ya aladiina kuwii way quusteenowdha ilaahay kafaruu kufriyay min diinikum diinkiinay ka quusteen inaad ka ridawdin weeye markay damci jireen arrintaas weeye markii waxaa weeye quwada ay arkeen islaamka aayaddan marka waxay ku soo degtaa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu salaam sanadkii oo xajatulwadaac ahayd oo sanadka tubanaad isagoo carafo taagan ayaa aayaddaanu soo degtaa layidhi oo markaas cabdiisa oo khudba akrinaya ayay soo la yidhi kolka hadda waxay ahayd baa layidhi maalin jumcaah nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu noolay baa layidhi aayaddan bacdigeeda siddeetan iyo kow maalmood baa la sheegay ayuu noolay marka maalintaasay soo degtay oo xajatulwadaaci ayay soo degtay aayaddan waxaa ilaahay marka subxaanahu watacaala uu leeyahay alyooma maantow dha ilaahay isa aladiina kuwa way quusteen kafaruu kufriyey min diinikum diinkiina waa ka quusteen inaad ka ridowdaan maxaa yeele marka hore damac ayaa hay jiray markii haddii meeshii qaacidadooda ehdoo maka la qabsaday islaamkiina meel walba uu maaragtay ku sii socdo oo awood uu yeeshay quusasho weyn ayaa ku dhacdaa layidhi marka casharkeenna intaas ayuu ku eg yahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakatu